qaala shafara aqimu balyawmi suduura matayrikum fainii ilaa qowmin siwakum lam yaruun bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wbihi nastaciinu cala umuuri dunya waddiin wsali allahuma cala nabiyina wmowlaana muxamedin sala allahu alayhi wasalam wayowmin min ashicraa yaduubu lu'aabuhu afaaciihi fii ramdaa'ihi taatama almalu nasabtu lahu wajhii walaakina duunahu walaa sitra ila alaatxamiyu lmuracbalu wadaafin idaa habat lahu riixu taayaraat labaayida can actaafihi ma turajalu baciidun bima siduuni walfaaliyi cahduhu lahu caabsun caafin min lahu caabasun caafin min alqaasli muxwilu wakharqin ka dahri tuur si faqrin qataactuhu bicamiilatayni dahruhu laysa yucmalu faalxaqtu ulaahu biukhraahu muufiyan calaa quunatin uqci miraran waamthulu tarudul araawid ترد الأراوي ترد الأراوي السحم حولي كأنها عذرا عليهن الملاء المذيل ويركضن بالآصال حولي كأنني ويركضن بالآصال حولي كأنني من العوسم أدهى ينتحي الكيح أعقل يا آه Mm-hmm. Ah. adfa adfa miyaan akhriyey muxuu idin qorayaa adfa wayarkoodna bilasaali wayarkoodna bilasaali xawlihi kaanani min alcuusmi adfa yantaxilkiixa acqalu adfa saas wey geesdheere mhm. wey adfa geesdheere waayahay waa tatimadiiyo dersigeenni eesh sideedaad wey wa ruba yowmin maalin badana maalintaasoo min ashicra wa yowmin min ashicra yadubu lu'aabuhu ay ow lucaabuhu waa isku mid wey afaacihi fii ramdaa'ihi tatamalmalu nasabtu lahu wajhii walaakina duunahu walaa sitra ila alatxamiyu lmuracbalu wadaafin idaa habat lahu riixu tayarat labaciida can adaafihi maa turajalu baciidun bimasi duhni walfalyi cahduhu lahu cabasun caafin min alkhisli muxwilu wa kharqin ka dahri tursi faqrin qadactuhu bicaamilatayni dahruhu laysa yucmalu allah allah allah wa alxaqtu ulaahu biukhraahu muufiyan calaa qunnatin uqcii miraaran wa amhiluu wa yowmin wa ruba yowmin maalin badana maalintaasoo min ashicraa afagaallaha min ayaami ashicraa afagaallaha maalmihiisa ka mid a ashicraa shiinta waad hoostegi afagaallaha maalmihiisa waa maalmaha qoraxdu aad u kulushahay yaduubu uu dhalaalayo lu'aabuhu dhareerkiisu dhareerkiisu uu dhalaalayo ama dheecaankiisu uu qumayo hee yoomkaasoo tatamalmalu ay galgalanayso weligweliglaynayso afaaciihi abeesadiisu fii ramdaa'ihi kulaylkiisa cagagubtiisa cagagubta dhexdeeda ay galgalanayso muluqmuluqmuluqulso nasabtu intaan taagay yoomkaa badana lahu isaga wejhi wejigayga intaan taagay badana walxaal laakinna meel la galo duunahu duuna haada alyowm maalintaasi meel laga galo kulaylka uusan jirin walaa sitra asturna uusan jirin ila aladxamiyu go' mooyeen go'aasoo almuracbalu asaga dhanba jeexjeexmay oo baaba'ay oo asaga dhanba dulfoobay wadaafin wa shacrin timo badana timahaasoo daafin aad iyo aad u badan idaa wakhtigii habbad ay kiciso lahu isaga alriixu dabayshu dayarat waxaa duuli labaa'ida dhibiyaalo ayaa duuli can acdaafihi dhinacyihiisa dhibiyaalo ayaa ka duuli maa turajalu lama shanlaynin timaha weligood iyo allahood baciidun kuwa ay ka fog tahay wey cahduhu cahdigiisa bimassi duhni yacnihii subag bimassi duhni subag iyo saliid iyo wax jilciya taabashadood waa miday aad uga fog yihiin wey iyo walfalyi falyi shanlo iyo saqof iyo fidhin iyo wax lagu fidhinayo marka iyo fidhin qandooli lahu daafka iyo timaha dhaadheer waxaa u sugnaaday cabasun wasaq cabasun wasakh iyo qurun iyo waxa weeye dhibi caafin aad iyo aad u badan muxwilu daafkaasoo muxwilu sanad dhammaystay oo sanad tirsaday min alkhisli maydhiga xaggoosa maydhiga xaggiisa ka sanad tirsaday sanad kaamila lama maydhin buuri waa sidoodii laba arrimood baan israacinaynaa halkanoo mid wuxuu kaga sheekaynayaa maalin qoraxdu aad u kulushoo foodda uu geliyo socdaal sameeye iyo timihiisa nooca yihiin buu ka sheekaynayaa markan waxaa weeye marka walastu bimixyaari dalami idantaxaad hadalho ujalin xisiifu yamaa waa ujalu akiina soo dhi jira wuxuu leeyahay maalin horta maalin yacnii afagaalaha maalmihiisa ka mida badana maalmahaasoo yaduubu lu'aabuhu ay lucaabuhu waxaa la lucaabki lu'aabka waxaa la yidhahdaa markay qorraxdu aad u kulushahay horeydaana waxaa kaaga muuqanaya dhaandabangaalla werwir ah haddaad saa xagga sare u fiirisidna wax aad xadhka xadhka moodidoo dhaleeraa kuu muuqanaya marka waa kulaylka iyo naarta wey maalintaa wuxuu idhi abeesadu intay ka soo baxdo godka kulaylkiisa bay bannaanka naf ka day markaasay saa u seexan oy galgalan buu leeyay maalintaasan anigu socod faraha ooga qaaday buu leeyay meel la harsado iyo meel la galo dundumo gebi geed guraar kurtun guulaanti qab meel lagaga guuray waxoo dhanba ma jiru kuleeyay nag saanbaad soconaysa markaeda ila aladxamiyu lmuracbalu go' laakiin waxaan haystaa buu leeya xaggaa markaad ka soo saarta qoraxda ka soo dusi asaga dhanba kuleel kuu soo jiid oo balaaya oo dulfaan haystaa buu le waa goy waxaan u malayn gohurduf la dhihi hurduf timaan leeyahay buu ihi timahaasaan kaaga sheekaynayaaye timahaasi dabayshaa ku dhacda buu leehy dabaysha dhexdooda iyo mucdamkooda ma dhaqaajiso laakiin meelaha hoose labadka maarata halabta ee halkaa adhaxdiya jooga bay xoogaa saa u yar dhaqaajisaa buu kule saasa u yar dhaqaajisaa wax yar bay saa ka siin bule maa turajalu lama shanlayo kule shanle iyo warkeed kala daa haddaan kuu sheega ui baciidu masiduun weligoodba subag iyo wax jilicsan iyo saliid lama taabsiinin bule sidoo kale weligoodba lama shanlayn hade shanla shanlayn karta maba jirte laakiin waxaa lagu shanlayaa maxay saqaf saqafta geedka laga samay somaarag ee gabdhuhu timaha sulan jireen ama qori xagga horiya xagga dambe ka qoran ayaa timaha lagu shanlaya timuhu ka sheekaynaya wuxuu leeyahy lahu daafkaas cabasun waxay leeyihin buu l wasakh qurun dhibi dhibi bay leeyihiin caafin oo fara badan muxwilu waa kuwa sannadaystay min alkhishli xagga maydhiga wayba ka sannadaysteen bu kuleeyihin bimacnaa maydhiga sanad sanad baa ka soo wareegtay yaa muxwilu wa yowmin wa ruba yowmin maalin badana maalintaasoo min ayaami shicra afagaalaha maalmihiisa ka mida maalinkaasoo yaduubu uu dhalaalayo lu'aabuhu dhareerkiisa iyo dhaacaankiisu uu dhulka ku qubanayo maalinkaasoo tatamalmalu ay galgalanaysaa afaaciihi abeesooyinkiisu fii ramdaa'ihi kuleylkiisiga cagagubtiisa dhexdooda ay ku galgalanayso nasabtu maalinkaa intaan taagay badanaa lahu isaga wejii wejigayga socdaalkayga iyo safarkayga walxaal baan taagay laakinna meel la galo duunahu duuna haadal alyowmi maalintaa meel laga galo qoraxdiisa aysan jirin walaa sitra asturna ma jiro ila almuracbalu ila aladxamiyu go'mooye go'aasoo almuracbalu asaga dhamba la jeexjeexay oo la quwaaxay oo asaga dhamba jeexjeexmoo baabaay oo dulfa wa daafin wa shacrin tima badanaa timahaasoo daafiyun buu ka goy moogtahay daafin fara badan oo fara badan oo fara badan idaa waqtigii habbat ay kicisa lahu isaga arriixu dabaysho markay kicisa dayalad waxaa duulaya labaa'ida halabyaala ayaa duulaya halabyaala ayaa liqanaya way legleganayaan way bilqanayaan can acdaafi acdaafi ra'si madaxa hareerihiisa ama acdaafi yacnihii shacri hareeraha ayay sidaa u lulanayaan maa turajalu lamana shanlaynin oo weligoodii iyo alloo saman lama taabsaninba baciidun weeye miduu ka fogaya cahduhu cahdigiisa bimasi duuni subag iyo sariid taabashadood iyo walfalyi oo masjid falyi iyo shanla in la taabsiyey lahu daafkaa waxaa uu sugnaaday cabasun wasakh iyo qurun baa u sugnaaday cabaskaasoo caafin fara badan cabarka caafkaasoo muxwilu sannadaystay oo min alkhisli maydhiga xaggiisa markaa waxa weeye ka sannadaystay sanad kaamilaba lama taabsinin markaaaalatlghasli wey min alghasli aalatlghasli muxwilu ka sannadaystay weeye aalatlghasliga وخرقين كظهر الترس فقر قطعته بعميلتين دهره ليس يعمل والحقت له بأخراه موفيا على قنة أفعي مرارا وأمثل ترد الأراوي سحم حولي كأنها cadari calayhina mulaaau lmudayalu wuxuu ku soo gabagabay wayarkoodnaa bilaasaali xawlihi kaananii min alcuusmi adfa min alcuusmi adfa yantaxil kiixa acqalu wa kharqin waa yahay wa karqin wa ruba kharqin bahgooyo badana bahgooyadaasoo ka dahri tursi gaashaanka dhabarkiisa oo kaleeta ah faqrin cidla caasira ah qadaactuhu intaan gooyey badana walastu bimixyaari dalaami idantahad ntahad huda lhawjal lcusiifi yahmaau hawjalu isku nooc wey bicaamilatayni birijlayni intaan ku gooyo badana laba lugoodoo caamilatayni shaqaynayoon istaagaynin haye faqrigaasoo qafrahaasoo dahruhu dhabarkiisa laysa uusan ahayn yucmalu mid lagu shaqeeyey ama laysa ma ahaanin a faqrigaasoo dahruhu dhabarkiisa ama waxaa tidhahdaa mubtade ka cabir dahruhu bahgooyadaa dhabarkeeda laysa ma ahaanin yucmalu mid lagu camal falay ama lagu socdaalay ama lagu shaqeeyey ama la maray ma aha anaa u horreeyuu leehay cid iga horreyso meeshaa martay ma jirtuu leehay lugtayda waan fiirfiiriyey lugtayda lug ka horraysaba maba marinba anaaba ugu horreeya wax bini maraba wa alxaqtu weliba aan haleeshiyey uulaahu arladaa keeda hore biukhraahu keedii dambaan u geeyey bule keedii hore iyo keedii dambaan isu ururiyey bule lug baan isugu geeyey muufiyan xaal aan ahay mid yacnihii yacnihii soconaya waa soconaya koraya muufiyan xaal aan ahay mid koraya cafwan calaa qunnatin buur dusheed uqcii weliba aan kada loobsanayo miraanan marar wa amhilu yacnihii aan istaagi aan istaagayo miraanan marar taruudu way aroori al awaarii goodiryaalka ayaa aroori goodiryaalkii assuxmi ee madmadoobaa xawlii aniga hareerahayga ayay iska fadhfadhiisan oy nagaan oo iska aroori oo iska iman ka'annahaa waxaad mooddaa cadaaraa gabdha bikraa gabdhahaasoo calayhinna dushooda almulaa'u go'yaal la saaray go'yaalkaasoo almudayalu farqa farqa loo yeelay oo shalmada shalmado iyo shuuliye shuuliye loo yeelay wayarkudna way nagaanayaan bil aasaali galbihii hee xawli aniga hareerahayga ayay waa bahlihii goodiryaalkii wey xawli aniga hareerahayga ka'annii waxaabad i moodaa aniga ka'annanii waaba anigo fardun fardi ah fardigaasoo min alcusmi goodiryaalka ka mid ah weliba fardigaasoo adfaa gees dheera ah fardigaasoo yantaxii iskaga riganaya alkiixa yacnihii buurta fardigaaso acqalu weliba isdifaacayo marka lasoo weeraro fooda gelinaya wixii soo weerara wuxuu leeyahay dhul bahagooyaha badana dhulkaa bahagooyadahoo tursiga aad moodayso noociisoo kaleeto dhulkaasoo weliba cidla caasiruun anigu aan maray oon gooyey laba lugood baan ku maray buu leeyahy laba lugood bicaamilatayni dhulka aniga cid iga horraysoo martay ma jirtuu leeyahay cid anigaaba horeyba waan fiiriyo wax lugoo ku taalla ma jir alla muxuu yaqaana noo maalin dhowta waxaan maray meelaan cag lahaynba meeshu cag male meesha inaga fiir baad wax maray ma jiro horteeni dheerayn waxaan ka qabuu leeyahay dhulkaa kiisiisii hore iyo kiisii dambe waan isu geyba lug baan isugu geyba xaggaa haddaad fiirsid iyo xaggaaba waan maray anigu mar walba waxaan koraabuu ku leeyahay markaan saan waxu bildhaamiyo muufiyan mid koraya xaalaanahay ahay calaa qunnatin buur yaroo buramburcooda ama kudanbuura ama dibirooda fuula bule uqcii miraaran mar waan kada loobsadaa markaan shanqar dareemo wa amhilu marmarna qaarna waan iska istaagaa waxbaan bildhaamiyaa wuxuu kaloo leeyahay taruud waa iska iman oo iskaga kay xoqanba al araawi waa goodirka goodirkii assuxmu ee asaga dhanba midabka lahaa goodirka midabkiisa waata midabka maxaan ku fasirnaa midabkiisu wuxuu egyahay halkaas usoo yar egyahay halkaa halkaa midabka maxaa loo yaqaana ya boore boore oo haddana aduga casaan iyo madow laysku yardaray wey guduud iyo madow laysku yardaray wey saasuu egyahay xawlii aniga areede kaannaha waxaad mooddaa buuri cadaalaa calayhinna almulaau gabdha waxaad mooddaa buuri gashaantimaha qurquruxda iyo luqundheerida iyo indhaha iyo qaabka iyo badhada iyo waxa isku qoofalan goodirka waxaad moodaa buuri yaa waxaad moodaa buuri yacnihii gabdhayntii intii maryo loo xidhay go'yaal ah shalmado haddana farqaha laga laadlaadiyaad mooddaa buuri agtaydu iskaga xasilaa buuri galabtii waan isdugsanaa iska raamsanaya jamdhac jamdhac jamdhac iska raamsan buuri aa marmarka qaarna uu iska yergilgilanba geesku mararka qaar saa igu dhihi buuri aa markaan u soo dhawaantu yarkaco mudabada dhidhidhidhid ka siin waa goodir kaanani waxaad moodaa buui fardu min alcusbi inaanba goodirka eh, eh, eh, walaalo la ahay baad moodaa bui ani goodir baaban habsacadda laga bilaabo goodir weliba nooca geesdheerahaad imoodaa buui yantaxi weliba dugsada alkiixa buurta aqal waxaa la yidhi goodirku habeenkii ama ugaadhu markay fadhisanayso meel weyn ama geed weyn oo cimidh ah cimidh ama dhagax ama gebi ama waxbay dabada u dudaa li'aanna weerar markii lagu soo qaado geesku saa ku dhihi xagga dambe dabada meelula galuu rabaa mugta marka wuxuu rabaa in xagga hore uu geeska iskaga celiyo hareerahana meel dhuuman buu dabada la geliyo dhagax ah ina xagga dambe dhagaxida ma soo jebin karo cidda soo weerarta markasaaaan ahay buu leeyahay wa qarqin waruba qarqin baagooye badanaa baagooyadaasoo ka dahri tursi ka mithli dahri tursi tursiga ama gaashaanka gaashaanka waa meel waa isku mid un tursigu waa isku nooc dhulkan markaad fiirisid waa isku nooc faqrin weliba cidlaha qadactu intaan gooyey birijlayni laba lugoodoo caamilatayni shaqaynaya ilaahay baa isiiye dahruhu dhabarkiisa waxaad mooddaa buuhi dhulka bahgooyada dahruhu dhabarkiisa leysha yucmalu mid lagu socday ama lagu socdaalay maba ahba mid shaqeeye maaha anaa u horreeyey buu leeyahy oo weliba waa aan haleeshiiyey aan haleeshiiyey awlaahu dhulka kiisii hore biuqraahu kiisii dambaan isugeye dhul baan isugeyey bimacnaa konton kilomitr markaan socday meeshaan ka soo bilaabay iyo meeshaan yacnii aan ku geeyey sida xadhigii oo kaleete lugtaydu isku xidho haddaad dib uraad qaadid lugtaydu inbaad ka heli iyadoo sida xadhig oo kaleeta oo ka soo bilaabata boqol kilomitr afkeed ilaa meesha ku dhammaata muufiyan xaalaan ahay mid koraya oo fuulaya calaa qunnatin buur dusheed uqci xaalaanahay mid kada loobsanaya miraaran ay axyaanan mar wa amhilu waana istaagaya axyaanan ay miraaran mar taruuddu markaasay soo ururaysaa al awaari goodiryaalka ayaa soo ururay soo arooraya goodiryaalkii assuxmu ee madowga badnaa xawle aniga areerahayga ka ka'annaha waxaad mooddaa cadaari cadaaraa ayaad mooddaa gabdha gashaantimo bikra calayhinna dushooda almulaaw marya iyo go'yaal lasaana go'yaalka iyo maryahaasoo almudayalu la farqeeyey oo farqa loo yeela markaydaa wayarkudna way sugnaanayaan oo way nagaanayaan al awaari goodiryaalkii bil aasaali galbihii xawli aniga hareerahayga aniga ka waran marka ka'annanii waxaad i mooddaa min alcusmi fardun fardi baad i mooddaa min alcusmi goodaryaalka iyo geesdheerayaasha ka mid ah kaasoo weliba adfaa geesdheera ah yantaxii geesdheerahaasoo yantaxii yacni maaragtay gegga saaraya gegga iyo bogga saaraya oo ku riganaya alkiixa buurta iyo dhagaxa weyn ee waxa weeye maaragtay aad iyo aad ka weyn weliba goodirkaasoo acqalu isdifaaca marka lasoo weeraro oo fooda geliyo geesa dhaadheer laho gebigiisaba geeska ka dusiya hada wabillahi towfiiq wasali allahuma calaa nabiyina muxammadin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin halkaa waxaa inoogu dhammaaday kitaabkeennii lcarabka ahaa lishan farac ayaa halkaa ku gebagaboobay insha allah ilaah idinkii allah inagu anfaco waxaynu khaladnayna hadee waxa weeye kolka horeba wuxuu iska ahaa yaa iska afcarabi buu iska ahaa waxaynu saxnayna waa laga faa'idaysan waxaynu khaladnayna waa la six warku soo intaa keliya maaha war kale meesha ma yaallo